ka dheer guri guri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gig isbedelay garya garisirday garya garis ka daran gobol gobol ka go'ay gole gole u duday garab garab ka tegay geed labada dhinac qofba gees harsaday habe wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h mar kale wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimo talaada ay sii baxayso arbaca ayaa soo gelayso taariikhduna waxay ku beegan tahay sagaal labaatanka bisha sideedaad ee agosto sannada labada kun saddex labaatanka qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah iyadoo ay ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka ay soo banneeyeen deegaano dhowr ah oo dhaca bariga gobolka galgaduud ayaa waxaa socdo dadaaladii ugu dambeeyey ee lagu xaqiijinayo deegaanadii ay soo banneeyeen kuwaas oo dib loogu celinayo sidii ay ugu noqon lahaayeen ciidamadan soo banneeyey deegaanada dhaca bariga gobolka galgaduud waxaa sidoo kale caawo barnaamij ku maqli doontaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ka warbixiyey khasaarihii ka dhashay dagaalkii coysweyne al-shabaab ay ku qaadeen ayaa waxa uu sheegay inay gabaabsi marayso kooxda al-shabaab isagoo sidoo kale sheegay in lala xisaabtami doono kuwii ku tagrifalay awoodda ciidanka xoogga dalka waxaa sidoo kale caawa barnaamij ku maqli doontaan ciidamada xoogga iyo kuwa daraawiishta galmudug waxa ay gacanta ku dhigeen horjooga lagu magacaabo nuur maxamed cabdulaahi kaas oo ka tirsanaa kooxda al-shabaab waxaana ku qabteen koonfurta gobolka mudug waxaad sidoo kale caawa barnaamijku maqli doontaan madaxweynaha maamulka galmudug iyo wefdi uu hogaaminayo oo ku wajahan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud taliyaha waa taliyihii nise ee degmada doolowna waxaa maanta lagu dilay hotel ku yaala isla degmadaasi xilli loo xiray xaaskiisa falkaasi dilka ah qodobadaas iyo qodobadii kale nagu soo korray intaa barnaamijkeenaynu ku guda jirnay ayaad maqli doontaan saaxiibayaal xubintii kalamaan ee sidoo kale qayb ka ah waa mar kale iyo xog waraysi qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo ku sixiyo godogodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacaana wanaagsan ayaad leenahay haddii aynu ku bilaabno waxaa socdo dadaaladii ugu dambeeyey oo ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale dadka deegaanka gadood ay sameyn oo ay kaga soo baxeen deegaana dhaca gobolka galgaduud lagu xalinayo dadaaladaas oo markaa dib lagu celinayo ciidamada furimihii ay soo banneeyeen waxaana xadka gobolka shabeellaha dhexe uu kala wadaago gobolka galgaduud ka socdo ciidamadaasi dib u celintooda iyadoo ay caawa halkaasi ay eh, ka ambabaxayaan furimaha ayna kusii jeedaan iyo deegaanadii ay soo banneeyeen ee dhacabariga gobolka galgaduud dib ayaan ku noqonaynaa qodobkan haddii aynu egno madaxweynaha soomaaliya waxa uu ka warbixiyey khasaarihii ka dhashay dagaalkii cows weyne al-shabaab ay ku qaadeen maalmo ka hor waxaana uu sheegay in khasaare lixaad leh lagu gaarsiiyey kooxda al-shabaab oo ay ka been sheegtay khasaarihii lagu gaarsiiyey halkaasi ku dhowaad laba boqol oo dagaalyahan oo kooxda ka tirsan in lagu dilay ayuu sheegay madaxweynuhu waxaana uu sheegay sidoo kale in gabaabsi ay marayso kooxda israacsiis oo keliyana ay wakhtigan rabto sidoo kale madaxweynuhu waxa uu sheegay in lala xisaabtami doono xubnihii ku takrifalay awoodda ciidamada xooga dalka cid walbaana in la abaalmari doono oo abaalmarin mutaysato ayuu sheegay ciddii ciqaab mutaysantana la ciqaabi doono waxaanan maanta halkan usoo istaagay inaan fariin muhiima ah inaan uga gudbiyo guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaanna ciidanka qalabka sida iyo ciidanka difaaca jiidda hore ku jira ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada dhammaan af qaybaha ciidamadoo dhan iyo ciidamada difaaca eh, shacabka intaba eh, fariintayda ugu horeysa waxay tahay waxay ku wajahan tahay ciidamada geesiyaasha ah ee eh, difaaca ugu jira dalkan inay ka xoreeyaan khawaarijta ciidankaasi ama ciidanka dowladda ciidanka qaranka ha ahaadeen ama ciidanka bulshada ee mujtamaca ee ayaguna ciidan qaran ah laakiin ciidanka difaaca shacabka la yiraahdo oo ka tirsan degaanada ay shabaabku haystaan haatanna dagaalka uu ka socdo ciidanka waxaan leeyahay geesiyaalaa tihiin dalkan shabaab maalintii dagaalkiisa u bilaabanayay meeshii uu shabaab joogay dhulkasuu ugu baahsanaa meesha laga soo bilaabay dagaalka waa og tihiin meesha waxaan rabaa cabirka dhallinyarada ciidamada qalabka sida ee geesiyaasha ah iyo dhallinyarada shacabka ah difaaca shacabka ah ee u istaagay karaamadooda iyo ciziga dalkooda iyo dadkooda iyo dowladooda iyo diintoodaba inay soo celiyaan ay xoojiyaan oo ay taajiyaan u istaagay waxaan leeyahay walaalyaal wiilashaydii gabdhahaygii bal dib u eega maalintii laga soo bilaabay tuulada bacda xaashiley gobolka hiiraan iyo gaduud meelaha iska galaan ka mid ah isaga dhow yihiin ilaa maanta meeshalam ilaa mxuu cows weyne iyo ceelbuur iyo maxaanku idhaahdaa wabxo iyo inta ay isu jiraan dhul ahaan balqiyaasa webiga shabeelle ka bilaaw ilaa badda indian ocean xeebteeda ee dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowlad goboleedka galmudug xeebaha dhaadheer ay leeyihinoo dhan ku gee dhulka baaxaddaa la eg aad xurayseen dhulka baaxaddaa la eg ayaad cadow ka qabateen dhulka baaxaddaa la eg ayaa geesiyaal walaalihiin ah oo magacyo leh ayay naftu u hureen sidoo kale geesiyaashaas waxaa ka mid ahay ciidanka difaaca shacabka ee deegaanada wiilal geesiyaal ah oo la garanayo la yaqaano ayaa naftoodii u huray oo ka tirsan deegaanada deegaan kasta oo shabaab joogana kula dirire waxaa naftooda ku waaya geesiyaal odayaasheenni ah akhyaarteenni ah dhaqankeenni ah oo ay ahayd guryaha inay noo joogaan annagoo aan dagaalka aadno dhallinyarada haddaan nahay ay ahayd ayagaa inta soo baxay qoryahooda soo qaatay dhallinyarada la soo galay safka hore qaarkood ku dhinteenay ku shahiideen oo la wada garanaayo oo uu ka mid yahay cilmi hagar oo mar walba la sheego qiimaha intaas la-egaan soo bixinay meeshaasaan ka soo bilownay maanta meeshaasaan joognaa labada waxyaabood oo inaan kala saarno u baahan waxay tahay guud ahaan guusha dagaalka ee xoreynta iyo goob dagaal ka dhacay wixii ka dhacay waxaan rabaa xogta dhabta ah beenta lagama sheego xogta dhabta ah ee cows weyne waxay ku soo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dilna ay yidhaahdeen inuu been yahay waxaa ku soo aruurtay tirada ay ciidankan ka dilna yidhaahdeen tiro ka badan boqol iyo sagaashan xawaalo wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku duugeen waxaa intaas dheer inay dhaawacoodii iyagu dhammaystireen isbitaal uma hayaan daawo uma hayaan meel ay geeyaan ma hayaan inay iyagu dhammaystireen kuwoodii dhaawac ahaa xawaalo wadareedkaas ciidanka qalabka sida soomaaliyeed waa gaarayaa waana la baari doonaa waana la arki doonaa meelaha ay joogaan xawaalo wadareedka ay ka sameeyeen oo ay dadka jamaaciga ku aasaaseen oo ahaa ciidamadoodii sawirro isku soo kabkabeen oo ciidamo mar hore qalab ee ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka amison qalab ay ka qaateen intay isku soo kabkabaan oo isku soo xidhxidhaan inay maxaanku idhaahdaa ay been ka sheegaan waayo waxa muxuu ahaay baraha baraha saxaafadda iyo miidiyaha wareegayo in badanoo ka mida waa run wiilaa naga dhintay dagaalaan aadna dagaal waa lagu soo dhintaa waa lagu soo dhaawacmaa guul iyo sharaf iyo haybadaa lagala soo noqdaa hooyada wiilkeeda dalka xoraynayo sharafay dheer tahay hooyada wiilkeeda muxuu ahay meelo kale oo aan maslaxadda caamka ummadda aan ka shaqaynayn u darsatay waxbay dheer tahay waxaa la joogaa wakhtigii geesiyaasha mudan in la abaalmariyana la abaalmari lahaa waxaa la joogaa wakhtigii kuwa awoodda ciidanka lasiiye ku takri falay khiyaanada sameeyey dadka mardabdabeeyey waagii lala xisaabtami lahay bilowgeedii waa la joogaa waana laysla xisaabtamayaa dowladnimo waa isla xisaabtan kuwa ka shaqaynaya in ciidanka ay tashwiish geliyaan waa ogaada waa shabaab noogama sokeeyaan kan shabaabka ay qoraqa iyo qaraxa wato noogama sokeeyaan marka taas maalinteeda iyo waayaheedaan u tegayna lakiin waxaan rabaa geesiyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ceebna ma lihidiin canaanna ma lihidiin waa dadaasheen waa qabateen dowrka idinku filnay dad idinku dhex jiro ama sarkaal ha ahaado ama askari ha ahaado ama qof kale ha ahaadee oo khalad sameeya hadduu jiro waa lala xisaabtamayaa laakiin qaladkiisiya qofna iyoonu ta'iirin waxaan leeyahay haybad iyo sharafaad leedihiin xuquuqdii dalkiina intuu awoodo maanta waa la idin siiyaa wixii dhammanna waa laydii soo dhammaystiraa meeshii khalad ka dhacana waa la saxaa khalad aan ma ahaanayno bini aadanaan nahay meeshii khalad ka dhacana waa la saxaa deganaanshiyo iyo waxaan idinku dardaarmayaa iyo ballantii aad qaadeen ee aad ku dhaarateen ee aad maxaanku irahda ay u qaadeen astaanta qaranka ee ah ciidanka inaad ku nagaataan ayadii aad shaqadiinina halka u wadaan waxaa kaloon rabaa ama hal goob dagaal ha lagu guuldaraysto ama mid xumoo tashwiishda xagga wax ka sheego dagaalku waa soconayaa ma istaagaayo meelaha aan joogna ka soo noqon mayno horeyaan u soconaynaa guusha kama dambaysta oon raadinaynaan gaaraynaa waxa muhiimadda ay noo tahayna waa guusha kama dambaysta ah guusha kama dambaysta waa soo dhowdahay shabaab maanta intii hore waa ka tabar yaryahay waa ka tiro yaryahay waa ka tayo xun yahay annaguna intii hore waa ka waaye aragsannahay waa ka tiro badannahay waa ka qalab badannahay waana ka dhiirannahay guulo badanna waan haysannaa oo aanu haysanin cadowga waxaan leeyahay geesayaashaasoo guushii soo haabashay joogtaa meeshii laga soo haaba lahaa ayay joogtaa inta noo dhimana waa in yar aan sii dhiiranno annaan dhammaystirno anoo boqolkiiba boqol ku kalsoon inaad dhammaystiraysaan oo aad ku adkaysanaysaan haddii alla yiraa haddaan taa intaa uga baxo waan u soo noqdo shacabka soomaaliyeed guud ahaan meel kastoo ay ku noolyihiin waxaa le walaalayaal dalku dagaaluu ku jiraa dagaal cadow ah oo cadow xun ah ayuu ku jiraa oo aan lahayn meel looga hara lahayn maanta xaaladeennu waa hal sile halkaas cadow oo dalka dowladnimada diinta dadka intaba afartaba cadow u ah oon waxba u reebayn waayo waxaan dagaal kula jirna dowlad aan naqaano frontiero xuduud aan ku duulno ama nagu soo duushano iska difaacna ma ah deegaanadeenni guryaheenni beeraheenni daaqsinkeenni magaalooyinkeennii suuqyadeennii waayo waxaynugula dhex jiraan inaan u midowno mid noqonno oo aan saas isaga saarno waa sida keliya ee noo furan fursad ma qabno aan maanta aan aan ku shashakinno oo aan taradud iyo maxaanku yirahda aan ku galno shacabka soomaaliyeed ha garab istaageen meel kastoo ay joogaan ciidamada qalabka sida ha garab istaageen meel kastoo ay joogaan difaaca dadweynaha difaaca shacabka difaaca deegaanka wiilasha u istaagay ee jooga sidaas waaye sida waajibka muqadaska dhammaanteen shacabka soomaaliyeed nagu ah maanta xoolihiinna caqligiinna codkiinna xooggiinna dhammaan maanta waxay mudan tahay inaan u jeedinno goobaha maxaanku idhaahday uu dagaalku ka socdo inaan u jeedino garab istaagga geesiga qorga qaatay ee cadowga inuu soo dilo rabo guushii aan joognaa maalmihii guusha waa soo dhow yihiin maalmihii wacnaa way soo socdaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayuu ahaa oo fariin u diray shacabka iyo ciidamada xooga dalka oo saacdihii lasoo dhaafay warar sheegayeen in ay soo baneen deegaano dhowr ah oo gobolka galgaduud dhaca sidoo kalena dagaalkii cusweyne maalmo ka hor al-shabaab ay ku qaaday ayuu ka hadlayay guriguri ku duway gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyay isku maran hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan ayaan idin leenahay haddii aynu eegno markana gobolka shabeellaha dhexe xadka uu gobolka galgaduudka la wadaago gaar ahaan deegaanka cadcadii waxaa ka socda dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aada u xoogan halkaasina waxaa ciidamo fara badan ay ku sii jeedaan gobolka galgaduud kuwaas oo qorshahoodu yahay inay dib ugu noqdaan deegaanadii ay kasoo baxeen dhowaan ciidamadan oo gadood ka sameeyey sida la sheegay saad la-aan ayaa kasoo baxay deegaano dhacabariga gobolka galgaduud sida markaa deegaana ay ka mid yihiin budbud cawsweyne galcad ceeldheer masegawa iyo deegaano kale oo gobolka galgaduud dhaxa waxaa ciidamadan hadda kula sugan deegaanka cadcadey ee degmada ruunargood ee gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe waxaa ciidamada halkaasi ku sugan uu sheegay inay howlgallo ay bilaabi doonaan ay ku baacsanayaan kooxda al-shabaab waxa uu madaxweynaha hirshabeelle sidoo kaleeto uu bogaadin u diray madaxweynaha soomaaliya iyo ra wasaaraha sida ay kaga go'an tahay dagaalka lagula jiro al-shabaab maanta waxaan soo gaarnay furumaha dagaalka si aan u abaabulno bulshada deegaanka una dhiiro gelinno ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo ciidamada deegaanka oo qayb weyn ka qaatay dib u xuraynta deegaankan looga xoraynaaya nimanka hawaarinta ee muddada dheer dhibaatada ku haayay runtii waxaan leeyahay cid kastae gacan ka geysata waa mahadsan yihiin dowladda dhexna waxaan uga mahad celinaynaa madaxweyneha raisal wasaare ugu horreeyaan siday uga go'an tahay dalkan in cadowgan muddada dheer dhibaatada ku haaya horumarka u diiday sidii looga xoroon lahay siday uga go'an tahay waa uga mahad celinaynaa insha allah haddii lay raalli ka noqdo waa la sii wadayaa howlgalka khawaarijtuna xaqiiqdii waxay joogtaa rafashada ugu dambaysee ha lagula sii dhowaado deegaanadii la xoreeyena waa ka socotaa si wanaagsan ay uga socotaa xasilinto inta dhimanna waa la xoraynayaa ujeedka safarkayna aan maanta u nimidna waxay tahay furmaha dagaalkaan u nimiday inaan abaabulno dadka deegaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan inaan u mahad celinno dadaalkii iyo qaybtii dhibaaxay ka qaateen xorayntii deegaannadan baaxadda leh inaan uga mahad celinno ciidamada geesiyaasha ahee deegaanadan baaxadda la xoreeyey inaan u mahad celinno ee dhiirin gelinno ayuu qorshayn ahay insha allah haddii lay raalli ka noqdo dalka guud ahaan waa laga ciribtirayaa waana soconayaa howlgalku cid kastae gacan ka geysatana waxaan leeha waa mahadsantihiin hana lagula dhowaado ha lagula dhowaado nimankaanu waa liiceen geedku waa dhacay aan dhammaystirno aad iyo aad aad u mahadsantihiin guulaysta ciidamada qaranka sida qaybahooda kala duwan iyo bulshada ku nool dowladda hirshakeeda guud ahaan iyo dadka is-abaabulay na waa ugu mahad celinaynaa xaqiiqdii gacanta libaaxay ka geesteen iyo siday u garab taagan yihiin ciidamada qalabka sido iyo siday qoryahooda u qaateen ee qof weliba ay u go'aansatay nafteeda iyo maalkeeda inay u hubto deegaanada in la xoreeyo waa uga mahad celinaynaa ballantaynuna waa dalkoo xura dalkoo nabada iyo khawaarijtoo dalka laga carabto haddii ilay raalli ka noqdo madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe oo ku sugan deegaana dhacaxadka gobolada shabeellaha dhexe iyo galgaduud halkaas oo uu kula hadlayay ciidamada xooga dalka iyo sidoo kale dadka deegaanka ciidamadaas oo ku sugan xadka labada gobol kuwaas oo kusii jeeda deegaanada dhacabariga gobolka galgaduud dhinaca kalena dowlada soomaaliya waxa ay beenisay in ay soo banneeyeen ciidamadan deegaanada dhacabariga gobolka galgaduud iyadoo sheegtay in weli ay ku sugan yihiin ciidamadu eh, iyadoo sidoo kale dowladu beenisay in khilaaf uu ka dhex jiro wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska ciidanka xooga dalka wararkaasna kutrikoteen ayay ku tilmaamtay iyo been abuur sixiliyo godob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran waa hagaag saaxiibayaal mar kale kulan wacan oo wanaagsan wanaagsanaya idin leenahay haddii aynu eegno markana koonfurta gobolka mudug maanta waxaa lagu qabtay horjooge ka tirsan kooxda al-shabaab oo markaa lagu magacaabo waa nuur maxamed cabdulaahi maalin guur isagoo markaa kooxda u qaabilsanaa qaadista lacagaha igu yeeraan sakawaadka waxaa sidoo kale ninkan la sheegay inuu handadi jiray dadka ku dhaqan koonfurta gobolka mudug ciidamada xooga dalka iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa soo qabtay ninkan xilli uu gaari raaxo uu ku dhex watay magaalada wasil sida la sheegay iyadoo lasoo bandhigay ninkan oo markaa ku dhuumaaleysanaya halkaasi ciidamada xoogga dalka iyo markii ay soo qabteen kadib waxaa markaa la kulmay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya waxaana loo dhaadhiciyey xabsiga ninkan oo markaa eh, ka tirsanaa kooxda al-shabaab sidoo kalena waxa uu qeyb ka ahaa sida la sheegay weerar lagu qaaday bacaadweyn iyo wasil oo dhaco koonfurta gobolka mudug in wadaha dadka halkaasi degan inuu caqabad ku ahaa ayaa uu sheegay wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalk ee soomaaliya axmed macalin fiqi balse ugu dambeyntii maanta ninkan lasoo qabtay oo ciidamada ammaanku ay soo qabteen markana haddii aynu eegno gobolka gedo ee koonfurta soomaaliya taliyihii nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa waxaa lagu dilay degmada doolow xili uu ku sugnaa hotel ku yaala isla gudaha degmada dolow waxaana la sheegay in falkan kadib ay laamaha ammaanka ay gaareen goobta waxaana ay kusoo qabteen halkaasi haweeney uu qabay taliyaha oo loogu tuhunsan yahay inay falkani ka dambeysay taliyaha ilaaladiisa ayaa waxa ay ku sugneed marka uu falkan dhacayay sida la sheegay ee banaanka hotelka inkastoo hoteelku uu ilaalin lahaa waxaa falkan eh, la sheegay in ay soo diyaarisay xaaska uu qabay taas oo muddo saddex bil ka hor uu guursaday taliyihii nabadsugidii sirdoonka qaranka ee degmada doolow ee gobolka gedo ibraahim hilowle xuseen ayaana waxaa markaa maanta uu ku geeriyooday hoteelkaasi gudihiisa iyadoo xaaskiisana ay sheegtay inay ku jirtay suuliga xilligu falku uu dhacayay balslaamaha ammaanka ayaa waxa ay sheegeen inay baaritaano wadaan maamulka degmada doolow ee gobolka gedo xiira aan la sameynay waxa ay sheegeen in laamaha amniga ay gacanta ku hayaan kiiskaasi baaritaan dheerna ay ku wadaan wixii kasoo baxana markaas ay warbaahinta la wadaagi doonaan ama hay-adaha kale ee sharciga ee shaqada ku leh faldembiyeedyada guriguri ku duway gacangacan subtiyo saxiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guux guux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran hagaag saaxiibayaal xog waraysi ayaad maqlaysaan idaacadda kulmiye ee magaalada muqdishona oo idin kaga imaanaya qaybihii ugu dambeeyey barnaamijkeena ayaan isla sii gaaraynaa markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaane waxaa la yidhi waddankoo dagaal culus ku jira oo dan huruwaaya waxaan jirin intaan waabaryaba wada tilmaamayno wadarkaarluhuna waajibkiiyo hawsha waaridayo khawaariijtu wakhtigay baqdoo meel wax lagu yeelo dadweynaha intay wadanayaan waalid iyo wiilba wasaaraddii difaacuna tigtog wararka siinayso waa weli muraadkiiyo dantii wadajirka aha wegere waa la yaab wegerwegerwarana waxaan dhihi lahaa dhibaatada adduunyadu beryahan waa mid yaa badane nin waliba wuxuu doono buu soo calmanayaa afar iyo badhka noogu wacan shaqa xumaantaase midaan xaraf qorayn baa safiir loo cimaamadiye mar mas-uulidhaha iga kollayba waa iska helayaan hor safiir laga dhigaya yaa kuu diidaaya aryaadhaha tigtog waa la xirayaa waa tii lalahaaye wasiirka gaashaandhiga ma laga xiray qof waliba qof waliba wuxuu qabaa yaqaana loo soo qadimayaa yadheegijari waan walla weyna dhibaato adduun dhammaan maysa annagana doorkan maanta waana la taagay aryaadhaha ciidamo gadoodaya dhinka soo baxaa la leeyahay madaxweynihiina furuntow jooga say wax yihiin waana la taagay miyaa warhaaneelooshin taleefanyadan nasdiri jirile ama bilaawadeen war hindigii naasaha lahaayee khawaarijta laga dhex sheegaayey eh. miyaa caanihiisa lacabay sidanu caadi maahee waa naala taagay warba war mahaysaane madaxweyne ku-xigeenka buntland axmed cilmi cismaan karaash eh. garoowe ilaa gumays ka dhexaysa caleemo qoyan lagu soo dhoweeyey gaarigiisu hadda ku marayo dhulku nabad buu ahaa mar dhowna sida dani ku taamahayo doorasho qof ka dhici doonta marka dadka iska calacalaya annagu warkooda kuma jirno waa naala taagay ku hayaan war taagtaagaa jiraan maqli jiraye eh. waa naala miyaa la keenay war waagii doorashada daayti mashaariicda beesha caalamka sidii linteegi geeka dhifasay waa nala taagay waa taagay ti oo war ceeldheer oo aan goorkii la qabtay oo xitaa nalalka cadceedda ku shaqeeya laga taagay maanta waa laga baxa lama aqbali karee ma nala taagay ma taagay war shariifow anba kula mid baan ahaye aamu waanala taagay waana la taagay aryadhaha samigae cabdullana waxa uu yidhi eh ow ninka hurdaaya howl taal in layska hubiya haboon ninka hurdaaya howl taal in layska hubiya haboon waanala taagay waanala taage war waxaa kaloo la yidhi ciidankeenna tuutaha gashtoo daafaca u taagan iyo khawaarijta toogtiya shacbiga laynta ula taagan iyo tiro kaloo meediyaha been war ula taagan iyo wadar baloo taaganoo teedsan baa jira eh ma nala taagay ma nala taagay warwalla weynee guddigii somalilan nabadaynta ka waday ma la taagay war go'aanno macquula bay soo saareen xisbiyada mucaaradkuna way soo dhoweeyeen madaxweynaha somalilanna weli kama hadlin muusewscasilma ku jidhabow waa doorashadii somalilanna way taagan tahaye manala taagay manala taagay war kalemaana war mahaysaana wasiir ku-xigeenka warfaafinta alcadaala dhuusamareeb buu shir jaraa'id ku qabtay shabaabkii waa la taagay miyuu yidhi war magaalo laga soo baxay ma jirta buu yidhi ee shabaab oo dhanna waaba la taagay ma naga dhex gelinina waxaa kaluu yidhi galhareeri way goodoosan tahay saacaddan haddee mar dhowna qof shabaaboo dalka taagan waa la waayayaaye yaanala taagin yaanala taagin war horta anugu waa yaabay sirta ciidanka iyo meesha loo socda lagama hor dhacee meel hablaan u socdaa maxaa loo dhaha waaba shakiye manala taagay manala taagay warwalloweynantaan warwar mahaysiin cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi dowlado iyo shakhsiyaada la shaqeeya shabaab oo taageersan waxaana dhibaysa libinta uu holiyey xasan sheikh in la aqbalana maahan cadkaanuu kucuna amba kuciideeya caa socota miyuu yidhi ubow dowladaha caalamka qaar miyaa shabaab ah war waa badan yaho la istaagayahaye waa nala taagay waa nala taagay war qof qof la taagay intuusan ku taagin adigu taag war kalamaanay maan iska taagno oon iska taagno aryaadhaha taagtaag waa badan yahee hortaa niin taagaan howluu taal nin tegay waa taabtoow neebcay hortaa niin taagaan howluu taal nin tegay waa taabtoow neebcay waanala taage waanala taage war kalemaana war ma haysaane waxaa la yidhi dad khawaarijta taageeraa soo taagan af khawaarijle miya ma soo uur khawaarijle war wixii uurka ku jira afkaa soo dafee maalin walba waxay leeyihiin xaggaa laga baxay xaggaabay ka taagan tahay xaggaa la soo galay xaggaabaa lagu dilay marka waa yaabanay ayaga laftirkoodu miyaa la taagaymiyaa la taagay waan wallaweyna nin shabaab taageeray way iska cadahayo waa la taagay waa la taagay war kalmaanay war mahaytana taliyihii nabad sugidda doolow huteel usi deganayaa golshaylika dilyaleeri islaandis bes ewaana la roogdiyaleeri habada gushobaartii iidankii banka ku sugaaya hobka haroodeegna qof kale waayen marka waliba erjir jirteena wiilku ma sidee wadkaaday sidaahe wili addeeg mayhay laakiin haas yeelunku shakiisinya war islaanaan la taagin ninkeeda ma dishee miyaa taagay miyaa taagay war abwaan guurung maanta bada suugaanta la hadla wuxuu yidhi maayrada abwaanee macbuud hibada siiye suugaanta mariyow waxay maanta joogtaa yaa maali jirayey marka muxuu dareemay miyaa taagay war ismaaciil cabdimaaligo isagoo ceel bur la waraysta waxuu yidhi difaac kuma jirnaa weerar weeraraan nahay khawaariijtana meel kastay galaan annagaa ugu tegayna marka dadka ku hadaaqaya ceelbuura ah hareeraysan miyaa la taagay miyaa la taagay war jenaraal cabdulaahi gaafow oo la hadlaya beesha uu ka soo jeedo wuxuu yidhi xoraynta dalka idinkaa ka dhiman been abuurka cadowgu faafinaya oo dhahaya degmooyinkii la qabtaa laga soo baxayna dhulkiinnay rabaan inay ku sii haystaan eyaan laydintaagin ordaha ka qaybgalu yidhi halganka ugu dambaystiina wuxuu yidhi war yaan laydintaagin yaan laydintaagin waraxmadow shirka gaafow qabta oda dhaqameed ka hadlana wuxuu yidhi madaxweyne xasan sheikh waxaan kula talinayaa dadkau howlaha u dirayo kuwa bira soo liqayaa ku jira ee iskan iska mariyo marka waxaan fahmay hadalkiisa kuwa la taagay teetal ha siinin war baarlamaanka xildhibaan beerre iyo xildhibaan ka hor hadlay waxay yidhaahdeen lama jooga maanta xilli dagaalka loo kala hadho marka waxaan u fahmay hadalkooda yanala taagin war yanala taagin ayaa maaha waxaa la leeyahay khawaarijtu qarashay bixiyaa cabdulow khawaarijtu waxbay qarxiyaan qarashkunu muxuu ahay qarashka moogii qoon baxshe qaylaadu waa qaareen shabaab qarashka moogii qoon baxshe qaylaadu waa qaareen shabaab waanala taagay waanala taagay war khawaarijtu sideedaba qof kastoo u qareema ama qiil u sameeya qatar ay ku jireenna ka badbaadiya qaar isagay qalataa waanala warduqaydii carruuradiiyo nimankii donabadii laayee waanala taagay waanala taagay mid la istaagay walla way ogtay hawsha taaganiye waanala taagay waanala taagay fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho intaa barnaamijka mid lacayn ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo laga dhaxlo nabaddu shardi kuma nabaddu shardi kuma xidhno waa shay nagu qaaliyeduulkii shalaay bay naga dhaxlo dagaalka shirka aan dagaalka shirka